الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والإمامة جماعة salaadeeda iyo imaamnimada salaadeeda ayuu baab u yahay bimacnaa wuxuu meeshan kaga hadlayaa salaada laysla tukanayo isla tukashada oo ka dhaxaysa macnaha imaamka iyo ma'muumiinta ku daba xidhan axkaamta ku saabsan baabkaas ayuu meesha ka gelaya wuxuu yidhi wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaal salaatu اljamacati afضal min salaati اlfadi bisabcin wacishriina daraja salaatu اljamacati salaada jamaacadee wada jirka loo tukado ayaa afdalu ka fadli badan min salaati اlfadi halka ruux salaadiisa bisabcin wacishriina labaatan iyo toddoba darajatan oo darajo ayay ka fadli badantah salaada uu ruuxu la tukado jamaaco la tukado jamaacadu waxay ku rumoobaysaa laba iyo wixii ka badan waa siday jumhuurtu qabaan maxaa yeele waxaan u tegi doonnaa xadiid salaatu alrajuli maca alrajul azka min salaatihi waxda marka labadu waa jamaaco saddexdii iyo ka balsi badanna iyada iska badaa jamaacadanna waxaa laga wadaa waa jamaacada masaajidda ee loo aadaamahayey dadku tegayaan taasaa laga wadaa ee laba kastoo isla tukatay salaadooda lagama wado waa hada bilitifaaq jamaacada xadiisku ka wado maqsuudku waa jamaacada loo aadaamay ee loo aqimay ee imaamku tujinayo taa weyn kuwa dambe inaysan ajirka lahayn ee masaajidda lagu tukanayo waa mas'ale laysla ogol yahay waxay ka hadlaan ma mashruuc baa mise mashruuc ma ah laakiin waxaa laysla ogol yahay jamaacada fadliga ku soo arooray waa midda imaamka uu tujinaye loo aadamayo loo aqimayo kuwa dambe maaha marka salaatu ljamaacati jamaacada salaadeedu ayaa afdalu ka fadli badan min salaati alfaddi halka ruux salaat faddigu bimacnaa fardi waay bisabcin wa daraja toddobaatan waxaan dhihi laha labaatan iyo toddoba darajo bay ka fadli badantay cabdirasaaq wuxuu soo saaray min xadiidi cabdillaahi bni cumar alcumari can naafic can ibni cumar wuxuuna ku wariyey lafdi ah bihamsin wa cishriin meesha hadda inoo taalla bisabcin wa cishriina daraja ayuu wuxuu ku wariyey bihamsin wa cishriin xadiidka cabdillahi bni cumar lafdigaas shaad buu ku yahay waa daciif xadiidka cabdulahi bni cumar bisabcin waishriin baa sax hamsin waishriina waa riwaayo daciifa maxaa yal cabdulahi bni cumar alcumari oo mukabar ah oo daciifa ku jira laakiin lafdadaasi cinda abi cawaan ay ku aroortay min xadiidi cubaydillaahi alcumari oo ninkii siqada ahaa can naafic can ibni cumar wuxuu yidhi bihamsin waishriin adiga midaad tidhahdaba lafdadaas xadiidka cabdulahi bni cumar shaad bay ku tahay xadiidka cabdulahi bni cumar siqaadka mutqiniinta waxay ku wariyeen bisabcin wa cishriin wixii sidaa khilaafsanna waa shaad ayb muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray walahumaa bukhaariyo muslim waxaa u sugnaaday can abi hurayrata xaal laga warinaya radi allahu canh bihamsin wacishriina juz-an saas wey macnaha bimacnaa salaatu aljamacati afdal aw tafdulu cala salaati alfaddi bihamsin wacishriina juz-an labaatan iyo shan gobol ayay la dheer tahay oy ka fadli badan tahay dhammaystirkiisu waxa weye xadiis abi hureyra markuu yahay watajtamicu malaa'ikat alleyli wa malaa'ikatu annahaari fii salaati alfajri malaa'igtii maalintii iyo malaa'igtii habeenkii salaadda fajar bay isu yimaadaan isa soo gaadhaan abuu hureyra markaasaa wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan waxaad akhridaan wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda ratimada xadiidka dhammaystirkiisu waa kaa markuu yahay xadiiu abi hurayra sax buuna ku yahay xadiiu abi hurayra markuu yahay xadiiu abi hurayra markuu yahay bihamsin waishriina waa sax hamsin waishriina waxay shaaz tahay inuuna sax ahayn markii laga dhigo xadiid ibni cumar laga dhigo laakiin xadiida abi hurayra markay tahay waa sax oo saxiixaynka saasay ku timi macna wakada kaasu kada sidoo kale kaa hore xaaluu la mid yahay lilbukhaariyi bay u kaa kada kaa hore mid la mida ayaa lilbukhaariyi u sugnaaday can abi saciidin xaaluu ka warinayay wa qaala wuxuuna yidhi darajatan lafdigaa hore way isku waafaqeen oo waxay isku waafaqeen bihamsin waishriina juz-an bukhaari haddana wuxuu ka wariyey xadiidka abu saciidin alkhudri buu ka wariyey meesha markay bukhaariyo muslim wada warinayeen min xadiidi abi hurayra ay juz-an ka yidhaahdeen yuu bukhaari markuu abi saciid ka warinayo wuxuu yidhi darajatan waana isku mid juzan wa darajatan waa isku mid w man darajo iyo gabal ama qayb saas w man qayb ajir ka mid w man lafdigiisu waxa weye markuu min xadiidi abi saciid ee bukhaarina soo saaray salaatu اljamacati tafdulu salaata alfadi bihamsin wacishriina daraja salaada jamaacadu waxay la dheer tahay salaada halka ruux shan iyo labaatan darajay la dheertahay ayib amriga ama juz dheh ama darajo dheh aa sugantahay xadiiku maxaa weeye kadalika bukhaariyo muslim waxay soo saareen min xadiidi abu hurayra markuu yahay inuu nebigu yuri sal ly waslam salaatu arajuli fi ljamaaca sababtii buu caddaynayaa salaadda halka ruux uu tukanayahay ay uga fadli yar tahay salaadda markuu jamaacada la tukanayo xadiidka abu hurayra sii caddeeyo wuxuu yidhi salaatu arajuli fi ljamaaca ruuxa salaadda uu jamaaco ku tukado tudacafu calaa salaatihi fii beytihi waa la labanlaabiyo waxay ka badan tahay salaadda uu gurigiisa ku tukado wa fii suuqihi ruuxu markuu intuu weysaysto weysada hagaajiyo uma kharaja ila almasjidi kadibna uu masaajidka u baxo laa yukhrijuhu ila asala isagoon dan kale u socnin wuxuu u baxaye aadaya uun salaad wey lam yakhطu khaطwatan ilaa ruficat lahu biha daraja tilaabo kastoo uu qaado darajaa kor loogu qaadaya wa xuta canhu biha khaiia dembina waa lagaga tirayaayo waa lagaga dhaafaya faidaa sallaa markuu salaadii waajibka ahayd tukado jamaacada la tukadana lam tazal ilmalaa'ikatu tusallii calayhi maa daama fii musalla malaaigtu inay u ducaynayso ka zuuli maysa intuu fadhiyo meeshuu ku tukaday waxay leedahay allahuma salli calayhi allahuma arxamhu ilaahayow addoonkaagan ammaan ilaahw u naxariisay leedahay walaa yazaalu axadukum fii salaatin mantadara asala intuu salaadda sugahaye ee salaaddii weli ay laaban tahayna ka zuuli maayo inuu salaad ku sugan yahy waxaa loo qorayo sidii isagona salaad ku jiroo kale u fiirsa marka soo socodkii waa loo qoray tilaabo kasta uu qaado darajana waa la kor yeelay dembina waa lagaga dhaafay masaajidkiibuu yimid masaajidkiibuu fadhiistay salaaddiibuu sugaya intaa uu sugayo waxaa loo qorayaa kaanahu isagoo salaad ku jiroo kale ayb kadib wuxuu la dheer yahay intuu fadhiyo sugahayo salaadda markuu tukada kadibna oo masaajidka baaq kusheena malaaigtii baa u ducaynaysa kullu daalika ma helayo marka ruuxa gurigiisa ku tukaday ama suuqa ku tukaday ma helayo sidaasay marka isla dheeryahay bal waxaa sugan xataa noqodkiisa markuu intuu masaajidka ka noqdo gurigiisa ku noqdo haddana tilaabooyinka waa loo qoraya waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey sawaabiq waa nawaaxiq sawaabiqda cibaadada ka horeysayna ee wasiilada u ahaydna waa loo qori lawaaxiqda raacday ee ka dambeysayna waa loo qori intaasoo dhan marka ruuxa fardiga keligii tukanaya heli maayo halkaasuu marka ka imaanaya ayib axaadiistaas waxay kutusaysaa salaada labada salaadood midda jamacada lagu tukadiyo gooni loo tukado horta inay kala fadli badan yihiin inta ay isdheer yihiinna way noo sheegtay xoogaa intay isdheer yihiin baa marka labada xadiis midna uu ka dhigay labaatan iyo toddoba midna uu ka dhigay labaatan iyo shan see laysu waafajin waay waxaa laysu waafajinayaa oo ugu roon in la yidhaahdo midka yidhi labaatan iyo toddoba tiro ka yar ma anfinayo maxaa yeele wuxuu ku anfin lahaa haddii la qabto mafhuumulcadadka waxay dhahaan mafhuumulcadadna cinda jumhuuri اlusuuliyiin waa hayru muctabar yani haddaan ku idhaahdo an bixi an bixi afar inaad bixiso kuuma diidin lix inaad bixisona kuuma diidin shan bixi bimacnaa tirada la sheegay wixii ka yarna ma anfinayso wixii ka badanna ma anfinayso marka bisabcin wa cishriina haddii la yidhi mafhuumkeeda muctabar ma aha mafhuumkeedaa keeni lahaa shan iyo labaatanku inaysan meesha ku jirin laakiin mafhuumkeedii hadduu khalad noqdo oon la qaadanaynin cinda jumhuur usuuliyiin bimacnaa waxa weye iin iyo iyo mxuu ahaye iiin isagoo iskama hor imaan maba tacaaruba isago man tacaarubba kama dhexay sidaasi waa ra'yi wey ay culimada qaarkood ku jamcinaya qaarna waxay leeyihiin salaada jamaacada lala tukanayo ayaa lafteedu kala fadli badan ficlan waana saas jamaacada tiradeeda kulamaa jamaacadu ay badan tahay fadliguna waa sii badan yahay imaamka waxbaa ku xidhan marka iyadoo jamaaco lala tukaday bay haddana sii kala fadli badanta way dhici kartaa marka jamaacaadka qaarkoodna in shan iyo labaatan laga faa'iido oy ka badato salaadii halka ruux jamaacaadka qaarkoodna inay korodho oo toddobiiyo labaatan siyaadadu noqoto bixasab waxay ku xidhan tahay marka kolba jamaacadaas iyo muxuu ahaayey intay dhan tahay yarideeda badnideeda jamaacada lafteedii baa kala fadli marka wakhtiga la tukaday salaada marka way dhici kartaa inay tanna mid tahay tanna mid oo markaas wax khilaafa uusan ka dhaxayn iyadana saa in loo jamcina way suroobi kar qaabab kaleto culimmadu ayuu jamcina waa jir axaadiista waxaa kaloo deliishaday culimmada qaarkood oo ku tegey salaada jamaacadu in la yimaado oo masaajidda lagu soo tukado inaysan laazim ahayn waxayna u deliishadeen ruuxii fardiga ahaana ajir buu helay kii jamaacada ku tukadayna ajir ka siyaasankiisa unbuu helay taasina waxay kutusaysaa inay khiyaar leeyihin labaduba halkanna uu ku tukan karo xaggana ku tukan karo rayigaa waa ka daba tegi doonaa ra'yi xoog badan maaha waa daciif ra'yi daciifa way xadiistaasina saarif ma noqon doonto laakiin waa uun in la deliishaday inaan tilmaano waxaa kaloo xadiiska kutusaysaa salaada guriga lagu tukado ama suuqa lagu tukadeen masaajidka lala imaanin inay asaxayso taa way ku caddaa waxayna radinaysaa nimanka la yidhahdo daahiriyada madhabka daahiriga ibni xasmi iyo xertiis raggiis daawuddin zaahiri iyo waxay yidhahdeen salaada guriga lagu tukada ama suuqa lagu tukaaday een masaajidka lala imaanin maba asaxaysaba waaba baail bay dheh halkaasay daahiriyada ku dhufteen daahiriye marka axaadiistana radinayso salaaddii guriga lagu tukaday ama suuqa lagu tukaday asaxday ajirna laga hel inay asaxaysay ku tusa sidaas daraaddeed salaadda waa asaxaysaa ee waxaa laga hadli doonaa waxa weeye ma waajibaa oo waa farad mise waajib maaha laakiin inay asaxayso taasi waxa weye adiladeedu waa iska caddahay jumhuur ahlicilmi baana qaba wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lah sal lay sl rsulku qaala wuxuu yidhi waladii mid baan ku dhaar nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee laqad hamamtu allaha waxaan ku dhaartay naftayda gacantiisa ku jirto imaamulo ii taliyaan ku dhaartay laqad hamamtu waxaan damcay an aamura inaan amro bixaabin xaabo oo fa yuxtaaba lasoo xaabo guro in xaabo lasoo guro iyo qoryo inaan amraan tabcay oo fa yuxtaaba xaabadii marka lasoo guroo laysu keeno uma kadibna aamuro inaan amro ayaan damcay bisalaati salaadii inaan amro yani in loo aadaamo oo fa yuadana loo aadaamo laha iyadii loo aadaamo markii xaabadii lasoo toobiyo iyo qoryihii laysu keeno inaan markaa idhaahdo aadaama salaada ha aadaamo oo kadibna loo aadaa uma haddana aamura aan amro rajula nin oo fa uu tujiyo annaasa dadka imaam uu noqdo aan idhaahdo nin ragga ka mida markaa dadka tujiyo salaada ka bixi uma kadibna ukhaalifu waan u dabamari ukhaalifu waxaan dabamari ilaa rijaalin rag xaggood baan u dabamari mukhaalafadu ah, waa dabamarka bimacnaa bedelkii dadku ay salaada galeen anigu inaanan salaadii la gelin aan u dabamaro oon gadaal aado ilaa rijaalin rag xaggood inaad u dabamaro aado raggaasoo laa yashhaduuna aan xaadiraynin asalaata salaada aan xaadiraynin salaada aan xaadirayn lagama wado salaada aan tukanaynin ee waxaa laga wadaa aan masaajidka salaada la imaanayn oon jamaacada ka soo kuwaasaan damca xaggooda inaan aado fa uxariqu markaa aan ku gubo ama fa uxariqa aan ku gubo calayhim korkooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo guryaha ay ku tukanayaan marka inaan dab qabadsi oo xaawadii lasoo gurayo qoryihii lasoo guray inta la saaro kadibna dab la geliyo saasaan dabcay maxaa u diiday nebiga sal lay slm waxaa u diiday sida xadiiska duruqdiisa iyo alfaadiisa qaar kale ay tilmaamayaan wuxuu leeyahy dumarka iyo caruurtu haddayna jiri lahayn waaban ku gubi lahaaba wax iga reebe waxa weye guryihii waxaa jooga dumar iyo caruur aan jamaaco lagu lahayno iyagu dembi aan lahayn kuwaasi haddayna jiri lahaynna ragga guryaha ku tukanaya iyagii guryaha baa gurigaan ku bibilaa bu nab salawatu rabbi waslamu alayh ayb wladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee low yaclamu hadduu ogaan lahaa axaduhum midkood dadkaa jamaacada kadib dhacaya guryaha isaga tukanaya low yaclamu hadduu ogyahay axaduhum midkood annahu isagu yejidu inuu helayo masaajidka ka helayo carqan laf carqan yani seenasho hilib la keento samiinan oo cayilan yani laf waxoogaa seenashaa ku taalla lafkaasoo samiinan cayilan oo hilib leh aw amase mirmaatayni hadduu ogyahay inuu helayo mirmaataynkana waxaa la yidhahdaa waa jamcu mirmaa mirmaadkana waxa weeyaan waa hilibka waxaa la yidhaahdaa huwa maa bayna aطlaaci shaati min alaxmi feedhaha neefka adhigaa feedhihiisa labada feedhood dhexdooda hilibka ku jira ayaa mirmaa la yidhahdaa mirmaa bimacnaa waxa weye waa wax yaroo xuub iyo hilib yar ah maaha hilibka kor saaran feedhaha kaas marka laga cuno oo feedhihii ay soo baxaan oo lafa ah labada lafood dhexdooda hilibka u dhexeeya ee yarka iyo xuubka ah kaasaa mirmaatayn la yidhahdo mirmaadku kaa wata mirmaataynkuna waa labaa laga dhigo waa la tasniyey markaa low yaclamu axaduhum midkood hadduu ogaan lahaa annahu isagu yejidu inuu helayo carqan carqigana waxaa la yidhaahdaa alcadmu aladii ukhida aktaru maa calayh wa baqiya calayhi luxuumun raqiiqa waa laf inta la cunay hilibkii laga cunay wax yar oo la feenfeento oo dadka waxoogaa yani waxa weyaan ama muxuu ahaay cidida dheer leh ama waxoogaa ilkahoodu yaro fiifiiqan yihin waxkulos kala soo bixi karaan intaasaa ku hadhay wax wax laga cunoo kale kuma taallo markaasaa la yidhaha carqi la yidhahda samiinan oo hilib le aw mirmaatayni ama yani laba hilib laba hilib laba faydhood hilibkood laba faydhood hilibka u dhexeeya xasanatayni oo wan wanaagsan inuu helayo hadduu og yahay la shahida wuu xaadiri lahaa alcishaaa cishaha wuu xaadiri lahaa hadduu og labadaa midkood inuu helayo ama labada midkood inuu helayo cishaha wuu imaan lahaa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariy buhari buu u sugnaaday bimacnaa waxa weeye xadiidkani waa xadiista loo deliishado inay salaada jamaacadu waajib tahay masaajidda in salaada lala yimaado inay waajib tahay khaasatan ragga qaangaarka ah maxaa yeelay xadiidka wujuubka siduu kugu tusayo waxa weeye nebigu wuxuu hamiyey dadka guryaha ku tukanayay ragga ah inuu guryahooda ku gubo nebiguna wax xaaraama ma hamiyo wuxuu hamiyey waa shay mashruucah waxaa halkaa laga fahmayaa in guryaha lagu gubaayay inay mashruuc tahay soma maanicu hadduusan jiri lahaynna wuuba ku gubi lahaa nabigu sal lay slm guryo la gubayso cuquubo adag ma waa cuquubo adag waa xoolo la baabi'inhayo wey xoolaha noocaasoo kale a looma baabi'iyo shay sunno ah ka tegitaankii dartii soo saas ma waxa loo gubayo guryaha waa inuun xaaraam la galayoo waajib laga tegay lanna shareecada loogama baranin ruuxu hadduu sunno ka tago cuquubo intaa leeg in la ciqaabo lanna sunnada waxaa lagu qeexaa waa shayka tegitaankiisuna aan dembi kaasoo oo lagu ciqaabayn samayntiisana ajraad ka helayso sunno kaasaa la yidhaha haddii shaygii marka laysubada ciqaabahayo oo intaan aakharaba la gaadhinba adduunkii ruuxii mudanayo gurigiisa in la gubo halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa jamaacadu inay waajib tahay sidaana waxaa odhanaya culimo fara badan oo muxaqiqiinta ka mid a ah ayaa macnahaas maraya oo uu ka mid yahay ibnu mundir iyo culimada shaaficiyada xataa rag badan oo ka mid a ah, oo muxadisiintooda khaasatan ah ayaa halkaa maraya ibnuqayim caleyh raxmat ullahi ba wuxuu leeyahy lam yakun liyaxriqa aw liyuxaraqa murtakaba sagiira ruux dembi yar galay oo sunno uu ka tegey guryihiisa lama gubeen fatarku salaati fi ljamacati huwa min alkabair buu haddii marka ay muuqato in gurigiisa la gubayo salaada jamaacadoo laga tegay inay dembi weyn tahay baa laga faa'iidaysan sidaasi ayaa xadiidka marka loo deliishanaya waana siduu imaamku u keenayo waa adilada loo deliishaday in salaada jamaacada xaadirideeda ay tahay shay laazim oo waajiba ah macnaha ayb naska iyo nusuus kaloo soo socotaa loo deliishan masalada waxaana qaba inay waajib tahay cala alacyaan alimaamu axmed caley raxmatullah saddexda imaam imaam shaafici maalik iyo abu xaniifa waxaa laga soo guuriyaa iyagu inay yidhahdeen waa sunna mu'akada walow imaam shaafici naskiisa umka ku yaalaay uu faa'iideynayo inuu qabo inay waajib tahay naskiisa umka ku yaalla waxaa laga faa'iidaysan inuu qabo inay waajib tahay laakiin asxaabtiisa iyo madhabka sida caanka ku ah waa inay tahay sunna mu'akada labada madhabe kale la qaba xanaabilada imaam axmed caley raxmatullah iyo asxaabtiisa waxay qabaan inay tahay yani waajibun cala alacyaan ruu kasta inay waajib ku tahay inuu salaada jamaacada masaajidka yimaado qolo kalea iyaguna xagga kale sii tegayoo daahiriyadu iyagu waxay yidhaahdeen waajib iskaba dhaafe waaba shartun lisixati salaa oo haddaan lala imaaninba salaadu maba asaxaysaba qoladaasina waa daahiriye marka waa laba daraf iyo wasat darafna wuxuu leeyahay waa sunna mu'akado haddaad ka tagto dembi ku raaci maayo darafna wuxuu leeyahay waa shartun lisixati salaati oo haddaad ka tagto salaadaadu asixiba mayso haddaad guri ama suuq ku tukato dhexdhexaadkuna waxa weeye salaadii inaad masaajidka ku tukataay waa waajib haddaad ka tagtana waa dambaabi laakiin salaadaadii waa asaxaysaa ah, salaadii way asixi guri lagu tukaday ama suuq lagu tukaday laakiin aasim dembiila abaata ra'yigaasna waxa wy ra'yiga imaam axmed waana ra'yiga sawaabka adilada marka laysu geeyo ra'yigaasaa xoog badan muxaqiqiin fara badanna ay xoojinaya waxaana ka mid a adilada loo daliishanayo qur-aanka laftiis allah tabaaraka wa waa ka yidhi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum minhum aifa faltaqum طaa'ifatun minhum macaka waa aayaadka lagaga hadlayay xataa xilliga dagaalka lagu jira muminiintu baqayaane ay safka ku jiraan cadowgoodiina ka hor muuqdo salaadii jamaacada lagama cafino laba dhihin nin walba ha iska tukado ee waxaa la yidhi xaaladda adag ee khawfka ah jamaaca ku tukada haddana jamaacadaa lagu tukanayaa waxaa la samaynayaa dhaqdhaqaaq fara badan imaamkiibaa laga hor salaaddii laga hor bixi dhaqdhaqaaq fara badan baa dhex gelaya arkaanta qaarkood baa loo jabinayaa haddayna waajib ahayn waxaaso dhan lama sameeyo ayb haddii xaalat alkhawf salaatu ljamaaca la diiday in laga tago xaalat lmni see looga tegi waay soo qur-aanku macnaha ma tilmaamayo macnahaasuu tilmaamaya waxaana sidaa odhanaya ibnu mundir fi lwsat iyo shaykh islam ibnu taymiya aleh ramat llah fi majmuuci alfataawa labadooduba istidlaalkaasay marayaano waana istidlaal aad u qiimo badan oo qur-aanka laftiisa laga qaadan bay leeyihin salaatu ljamaaca inay waajib tahay xaalat lkhawf haddii la cafin waaye xaalat in la cafiyo shareecada loogama baranin axaadiis kaleo fara badanoo inoo soo socota ayaa tilmaami doonta waxaase ka mid ah axaadiista uuna inoo keenina tilmaamaysa xadiiska abudarda oo xasan ah oo nabigu uhi sal lay aslam maa min alaatin fii qaryatin ma jirto labo ruux oo jooga meel tuulo ah walaa badwin ama meel baadiye aba jooga laa tuqaamu fiihim asalaata oo salaadii jamaacada aan lagu oogeynin ila istaxwada calayhim ashayaan ilaa hadday jiraan shayaan baa kuwaasi ka qaalib noqdayo shayaan baa tuugsada marba hadday aad saddex ama tuulo jooga ama baadiye jooge waa in la aadaamo la aqimo laysla tukado wa ilaa shayaan baa idin duursanayo idinka qaalib noqonay markaasaa nebigu wuxu uhi salawatu rabbi waslamu alayh facalayka biljamaca jamaacada laazim fainamaa yaakulu di'bu alqaasiya yeydu waxay cuntaa ariga neefka gooni daaqa ah ariga neefka gooni u daaqa fallaagada ah neefkaase waraabaha iyo dawacada iyo yeyda iyo yeyla kacaan laakiin neefka jamaacada dhexdiisa ku jira oo ariga dhexdiisa daaqaya xagga ariga haddii laga soo galana wuu sii didi xagga haddii laga soo galana wuu sii didi agga haddii laga soo isaga xaggeen loo soo mari sooma jamaacada ku dhex jirtay baa yuusan kula tegey saasaa macnaha uu nebigu ley salawatu rabbi waslamu caleyh haddaad ka gooni daaq noqoto guri iyo muxuu aha suuq iyo meelahaasi ku tukanti dhaha haddii shaydaan meeshaad ka geli loo bahay wey mana xadiiskaasi waxaa soo saaray axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibnu khusayma waana xadiis sugan wey macna axaadiis far badanoo macnahaasa ayaa loo deliishanayaa ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu yihi salaada jamaacadu inay wujuub cala alacyaan tahay waa ijmacu asaxaaba wa aimati salafgood wa huwa aladii yadullu calayhi alkitaabu wasunna saasuu leey adilo kaloo farbadanoo inoo soo socotana way tilmaamaysa xadiidku waxaa kaloo uu inoo sheegay bini aadamku sida uu adduunye iyo aakharo adduunye u jecel sideedaba wax soo socda iyo wax deg deg ah bini aadamku wax deg degaa ah buu jecel yahay khuliqa alinsaanu min cajal soo maahe ah, isaga waxba ha u dibdhigin wixiisa miiska u saar wixii maanta ah haba liitee wixii beri ah haba ficlaaday kan horuu rabaa ah, aakhare salaada wuxuu ka heli lahaa wax weyn laakiin nabigu wuxuu yidhi salawatu rabbi waxoogaa dheef adduunya wax yar hilib yar oo la saaran oo la feenfeento ama wax yaroo xuub yaroo hilib oo meel yar ku jira hadduu loogyahay masaajidka inuu ka helahay hal ruux jamacada kama maqnaada ah, haddii maanta la dhihi lahaa salaad kastoo la tukadoo laga baxo kun kun shilin baa laysu qaybinahaya iska udhaa fuqarada iyo masaakiinta xataa tujaarta soo safan lahay soma war kun shilin wax ka badan baa meeshan ku jira oo khayr laakiin bini aadamkaa dabeecaddiisa inuu adduunyada doorbido aakhare ka doorbido macnahaasuu nabigu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh wa canhu waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasulu sal ly slam canhu abu hurayra xadiidkani sida uu jamaacada ugu soo arooray buu ku soo arooray jumcadana ugu soo arooray jumcadana sax buu ku yahay jamaacadana sax buu ku yahay anhu radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi asqalu salaati salaad midda ugu culays badan cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda salaatu lcishaai cishaha salaadiisa weye salaada cishaha weye wa salaati lfajri iyo fajrka salaadiisa walow yaclamuuna hadday ogyihiin maa fiihimaa waxa dhexdooda ku jiro ajir ah la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan gurguurashaba ha ku yimaadeen walow ityaanan imaanshaba ha ku yimaadeen xabwan oo gurguurasho ah ama xabwan dabakusiqid ah labadaan ah alxabwu almashyu cala alydi wاlrukab waa la yidhahda markuu ruuxu uu ku socdo lawyaha iyo labada gacmood sida ilmaha oo kale gurguuranayo waxaa kaloo xabwiga la yidhaahdaa almashyu aw izaxfu cala alisti alisti waa dabada xagga dambe haddaad ku siqdana iyadana xabwi baa la yidhahda marka haddayna xataa si kale ku imaan karin inay gurguurtaan mooye ama inay soo dabada kusoo siqaan mooye haddayna si kale ku imaan karin way ku imaan lahaayeen wayna isku dhibi lahaayeen hadday og yihiin waxa dhexdooda ku jira labadaas salaadoodoo khayrka macna ayb xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa calaamada munaafiqiinta lagu garto qaar ka mida ah oo labadaas salaadood inay mudnaan gooniya sii leeyihiin waa salaada cishaha iyo salaada subax labadoodaba midna waa la hurdaa midna maantoo dhan baa lasoo soo daalanaayo waa la lulmaysanya in la seexdaa la rabaa waa salaadii cisha midina waxa weeyaan habeenkii oo dhan baa la hurdayo waa xilli hurdo dadka inta badan wahadsadaa iyo dadka shaytaanku ka qaalib noqdo baa u badan labadaas salaad inay dayacaan waana calaamad aad ku garan ruuxa munaafaqnimadiisa ama isaguba isku garan karo haddii uu ku sugan yahay waxaa ku jirta shucbatu min cabdulahi bn cumar radiallahu canhu baa waxaa ka sugan inu yidhi inuu dhihi jiray kunna man faqadnaahu fii salaati alcishaai waalfajri asa'naa bihi danna ruuxii aan salaada fajar iyo salaada subax salaada fajar iyo salaada cishaha ruuxaan ka weyno malahaan u xumayn jirnay yani tuhma waan tuhmi jirnay maxay u tuhmayaan yani waxay u tuhmi jireen inuu munaafiq yahay baa lagu tuhmi jiray maxaa yeele xadiiskaasaa yidhi sooma waa labada salaadood munaafiqiinta ugu culus waay cabdulahi bn mascuud xadiidkiisiina waa kii ah, saxiix muslimka ku yidhi laqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ila munaafiqun macluumu nifaaq waxaan is arki jirnay buuhi saxaabadii haddaanan soo gaanay ayadoo aysan ka dib dhacaynoo uusan ka hadhaynin salaada jamaacada ilaa ruux munaafiqa oo munaafiqnimadiisa la og yahayoo lagu yaqaano mooye xataa munaafiqa qarsoon salaadaha jamaacada wuu ka soo qaybgeli jiray laakiin ruux munaafiqnimadiisu bannaanka taallo kaa unbaa ka hari jiray marka saas weyaan marka waxay kutusaysaa bimacnaa labadaa salaadood inuu ruuxu si mudnaan gooniye siiyo si gooniya ugu dadaalo waxaad arkaysaa waad ka garanaysaa masaajida oo salaada cishaha way ka jamaaca yar yihiin way ka jamaaca yar tahay salaadaha kale kadalika iyadana waxaa ka jamaaca yar salaada subax salaada subax baa iyadana ka sii khaasatan meelaha qaboobaha meelaha qabooba ayb waxaa sugan xadii cumar radi allahu canhu laga warinayo oo uu leeyahay fii sunan abi daawuud buu ku yaalla xadiidku man sallaa fii masjidi jamacatin arbaciina leyla min salaati alcishaa kataba allahu lahu biha cidqan min annaar ruuxii masjid jamaaco salaada cishaha afartan habeen ku tukada afartanka habeenna ragcadda ugu horaysa uu ka gaadhahayo waxaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ka xoreeya waxaa loo qoraa inuu naarta horkay xadiiu lafdi kaluu ku caansan yahayo afartan beri ruuxii jamaacada ka gaadha ragcadda ugu horaysana imaamka la haleela waxaan ujeedaa takbiirat lxraam xidhashada horena la xadheela afartan beri oo isku xigna saa kuwan kutibat lahu baraa'ataan laba baraa'a loo qoraa baraa'atun min annifaaq wa baraa'atun min annaar inuu munaafiqnimona beri ka yahay oo ka fayow yahay naarna beri ka yaho uusan gelaynin labadaasaa loo qoraa marka jamaacada ku dadaalideedu waxay ku tusi iimaan sooma ka takhallufkeeduna wuxuu ku tusayaa nifaaq munaafiqnimo ruuxa ku jirta qalbigeeda khaasatan xilliyada salaaduhu ay culus yihiin oo xilliga hadda la sheegay o kala maa ah. wa canhu waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi ata nabiya nebiga waxaa u yimid sal lay slam rajulu nin baa u yimid acmaa oo indhala rasuulka waxa yidhi nin nala faqaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay inahu amar yashaaniyo laysa ma ahanin lii aniga iima sugnaanin qaa'idun mid i haga kaasoo yaquudunii i hogaamiya ilalmasjidi masaajidka iigu hogaamiya ruux i hago usha ii qabto oo gacanta i qabto masaajidka ii kaxeeyo mabalihi aniguna indhawaan dhala fa rahasa lahu markaasuu nabigu u ruqseeyey rahasa lahu maada rahasa lahu an yusaliya fii beytihi inuu guriga isaga tukado taasuu codsanayay tiibuu nebigu u idmay oo u ogolaaday falamaa wallaa markuu jeedsaday oo rusadii intuu qaatay dhaqaaqay ayuu dacaahu nebigu u yeedhay sal lay sl warbakaalay soo noq waa soo noqday faqaala markaasaa nebigu wuxuu ku uri sal lay slam hal tasmacu ma maqlaysaa oo ma maqashaa annidaaa dhawaaqida bisalaati salaada laysugu dhawaaqayo salaada dhawaaqeeda ma maqasha aadaankaba qaala markaasuu yhi nacamha qaala nebigu wuxuu yhi sal lay aslam faajib yeel marka ajiib baa layidhi marba haddaad maqlayso xaya cala asala xaya cala alfalaaxba haddaad maqlayso ajiib oo yeel yeeliddu iman wey macna ah, ila waa lagu yeedhaya sooma xaya cala asala dadka loo yeedhayo waa adiga xaya cala alfalaax war salaada u kaalay oo liibaanta u kaalay yaa loo dhawaaqaya soo adiga maa ta ajiib yeel baa layidhi marba haddaad maqlayso xadiidka muslim soo saaray rawaha wariye muslim muslim baa wariyey waxaa la mid ah xadii cabdulaahi bni ummi maktuum nebiguu u yimi sal lay aslam markaasaa waxaan weydiiyey buui nebigaan weydiiyey buui oo waxaan idhi ya rasuul allah ha inii rajulun dariiru basar waxaan ahay nin indhala shaasica daari gurigiisuna uu fog yahay oo daartiisu ay durugsan tahay weliya qaa'idun laa yulaa'imunii nin ihaga laakiin aan iwaafaqsanaynoo aan ii fiicnaynna waan leeyahay ninkayarakadeeda wey fahal lii ruksa an usalliya fii beytigu rukso ma u leeyahay inaan gurigeyga tukado maadaama daartuna fogtahay deegaanku ninkii i hagayena nin aan ii fiicnayn u yahayo aan iwaafaqayno marar fara badan aanan helaynin ama aan nin ii fiican baan ahayn gurigey maisaga tukada nebigu wuxu ur sal lay slam hal tasmacu nidaaa aadaanka ma maqashaa nacan baan idhi guri markaasaa nebigu wuxu uri sal lay aslam laa ajidu laka ruksa marba haddaad aadaanka maqlayso wax idan ah iyo wax ruksa iyo wax kududayna kuma hayo bu masaajid abu daawuud baa soo saaray ibnu qusayma iyo keyrkood alimaam nawowi iyo shekh albanina way saxiixina hadidku waa bal ariiq kaluu leeyahayo lafdi kaluu leeyahay abu daawuud soo saaray inuu nebiga ku yidhi ibnu maktuum waay asxaabigii indhahala ah yaa rasuula allah ina almadiinata kaiirat alhawaami waasibac magaalada madiina way halaq badan tahay wayna dugaag badan tahay ah. Ah, dadkii indhaha lahaaye wax arkahay baaba waxayna ka fakanaynin in la qaniino waa markii madowga habeenkii amama ahee inay dugaag iyo dhexda uga baxaan aniguna waaba indhala ahay arrin jidkuna xaaladaasaa ka jirta nebigu wuxuu ku yuri sal ly aslam tasmacu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xay cal sala xay cal alfalaax ma maqashaa baan maqlaa buu faxaya halan buu nabig kur sal faxaya halan xaya halan maxay xaya halan iman waay faajibtay lamid imaw marba haddaad maqlayso fasaadka imaw buu ku yidhi xadiikaasina abu daawuud baa soo saaray lafdigaa ku soo saaray alimaam nawowi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina wuu saxiixinaya xadiiku waa suganya axaadiistaaso dhan waxay kutusaysaa xoojinaysaa salaada jamaaca waajibnimadeeda sooma waxay isku meel u socdaan xadiidkii uu nebigu yidhi guryaha inaan ku gubaan damcay een soo marnay iyo axaadiistanaa isku meel u socda oo waxay adkaynaysaa salaada jamaaco inay waajib tahay wuxuu leeyahay ibnu mundir imaamkii muxadidka ee faqiiha shaaficiga wuxuu yidhi faida kaana alacmaa kadalika laa ruksata lahu faalbasiiru wlaa bianlaa takuuna lahu ruksa ruuxii wax duldhaha la'aaba haddii rukso la siin waaye waxaa kaga habboon inaan rukso la siinin ruuxa wax arkaya buui ficlan waa saas ruuxa wax arkaya kaga habboon in la yidhahdo rukso ma lihide masaajidka imow saas man wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma can inabiy nabiga wuxuu ka wariy sal ly slam qaala nabigu inuu yidhi man ruuxii samica maqla annidaaa aadaanka maqla oo falam ya'ti aan imaanin masaajidka meeshii laga aadaamayay aan imaanin falaa salaata wax salaad ah lahu isaga uma sugnaanin ila min cudrin cudurdaar dartii mooye inuuba cudurdaar leeyahay mooye wax salaada ma laha wabnu xibbaana waalxaakim kadalika waxaa soo saaray tabaraani iyo baqawi waisnaadu xadiidka sanadkiisu buu yihi xaafidku waisnaadu sanadkiisuna calaa sharti muslim muslim shardigiisu ah muslim axaadiistiisa darajadii uu shardiyaystay bay xadiidkani gaadhsisan yahay laakiin rajaxa laakiin wuxuu rajaxay buu ihi bacdahum culamada qaarkood waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay sanadkiisu waa sax bal iskaba dhaafe xaakim wuxuu leeyahay calaa sharti albukhaari wa muslim dahabi baana ku waafaqay sheekh albaanina waa ku waafaqay alxadiidu calaa shari shaykhayn sax we laakiin taasi ma diideyso xadiidku inuu mawquuf yahay waxaa laysku haystaa ma saxaabiguu ka egyahay xadiidku mise nebiguu gaarsiima hadalkii nebigaa ah mise hadalkan cabdulahi bn cabaas baa iskale taasaa laisku haysta sanadku laakiin waa saxsan xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi sheekh albani sheekh ibn baas isaguna wuxuu leeyay cala sharti muslim waxaa kaloo saxiixiyey cabdulxaq ilishfiili ibn xasmi azaahiri alimaam nawowi iyo keyrkoodba way saxiixinaya ama ikhtilaafka laysku khilaafsan yahay xadiidka muxuu ahaayey rafcigiisa iyo waqfigiisa waa mas'alo aada u adag maxaa yeeley xadiika waxa isku khilaafsan waa shucbat ibnuxajaaj ardadiisii wey raggii shucbo ardadiisa ahaa raggii ugu waaweynaa uguna xufaadsanaa ugu mutqiniinsanaa uguna badnaa xadiidka waxay ka dhigeen mawquuf waxaa ka mida maalan ragga isaga wakiic ibnu ljaraax imaamkii aad garanaysaa waxaa ka mida wahb ibnu jariir raggaas waxay khilaafeen waxaa ka mida maalan maxamed ibnu jacfar gundar ninkii la dhihi jiray abat naasi fi shuc la yidhahda raggaasi xadiidka way waqfiyeen waxaa khilaafay rag dhowroo hushaym uu ka mid yahay hushaym ibnu bashiir oo uu ka mid yahay cabdiraxmaan ibnu khaswaan nin la yidhaahdo uu ka mid yahay abu sulaymaan daawuud ibnulxakam oo isaga majhuula uu ka mid yahay xadiidka marka ruwaadii qaarna waa waqfiyeen qaarna way rafciyeen alimaam albayhaqina wuxuu sawaab ka dhigayaa xadiidku inuu mawquuf yahay ayuu sawaab ka dhigayaa kadalika sidaa waxaa u iishay ibni xajar halkan istiraag buu ka muuqdaa laakiin itxaafu lmahra kitaabkiisa ayuu xadiidka uu ku rajaxay inuu mawquuf yahay marka halkaa xufaadda qaar baa marayo xadiidku waa mawquuf bay leeyihiin cala araajix sheekh albaani isagu markuu baxsi dheer xadiidka ka qoray kadib wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix isagoo marfuuca oo wuxuu rajaxayaa dhanka rafciga saas man si la yidhaahdaba xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahidaasuuna xadiidku ku xoogoobaya hawaahidiisa qaar ka mida ah oo dacfi badan baa ku jira haasatan abu daawud wuxuu soo saaray xadika abu daawudna waa wariyey laakiin lafdi kaluu ku wariyey lafdiga abu daawuud ku wariyey waxa weeye man samica almunaadiya falam yamnachu min itibaacihi cudrun ruuxii muadinka maqla sawdkiisa oo inuu muadinka soo raaco yimaada masaajidka wax cudurdaaroo u diidaya uusan jirin markaasay yidhahdeen oo cudurdaarku muxuu ya rasuul ilaahi wuxuu yidhi khawfun aw marad waa cabsi ama xanuun ruuxii labada midna aan qabin lam tuqbal minhu salaatu latii sallaa salaadii uu tukaday lagaba aqbali maayo lafdigaa waxaa ku wariya xadiidka abu daawuud waase daciif lafdigaas lafdigaasi ma sugna maxaa yl laba ninoo ducafaa baa ku jira xadiidku laakiin shawaahid buu leeyahay lafdigiisa hore ayaa waxoogaa yani soo dhow lafdigiisa hore ama kan dambe abu daawud isagu waa daciif shawaahidda waxaa ka mid a xadiidkaa hore uu leeyahay xadiid abu muusa alashcari oo marfuuc ah, oo uu yidhi nebigu sal lay slam man samica anidaaa faarigan saxiixan ruuxii aadaanka maqla asagoo markaa faaruq ah isagoo wax mashquuloo haysan jirin fayow oon jiranayn falam yujib oo aan markaa ajiibinoon imaanin falaa salaata lahu wax salaada ma laha xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray abubakr bn cayaash oo sayi lxifdi baa sanadkiisa ku jira laakiin waa la mutaabaceeyo nin kanoo daciif ah oo qays ibn rabiic la yidhahda daciifiye ayaa mutaabaceeyey ibni xajase kama fii isxaafi ilmahara wuxuu rajaxayaa inuu isaguna mawquuf yahay adigu si aad tidhaahdaba xadiidka markii laysu ur uruuriyo waa xoogoobi karaayo xasan buu gaari karaa bishawaahidihi wa uruqihi lkaiira saas way manaa shawaahid kalena shekh albani waa u sheegay man xadiidku wuxuu faa'iideyn aadaanka haddii uu ruuxu maqlayo oo keliya uun jamacadu inay waajib ku tahay waana saas maxaa yeel xadiidkii hore indhoolka laftiisa nebigu muxuu ku yidhi atasmacu nidaa sooma dhihin macnaheedu waxa wey hadduusan aadaanka maqlaynin inay jamaaca ku waajibayn hada huwa sawaab lanna markaa waa durugsan yahay aadaanka maqalkiisana waxaa laga wadaa bii'adii waagaa jirtay iyo magaaladii madiine qiyaasteedii guryo dheerdheer ma jirin baabuur ma jirin buuq ma jirin muxuu ahaayey aadaanka marka mikrofon laguma aadaami jirin si caadiya markuu ruuxu u istaago aadaamo meesha laga maqli karay ilaa halkaa wey meesha laga wado ee mikrofoonka lagu aadaamayana ma aha magaalo guryo dheerdheer lahood istaagtayna ma aha ilan hadda meesha hadduu adinku istaago masaajid qaybtiisa dambe allahu akbar allahu akbar yidhahda innagoo halkan fadhina maqli maynaba soo ma lama maqlayo mikrofoon haddii la cuskadana mikrofoonku wuxuu gaari karaa meel aada u durugsan buu gaari karaa qiyaasta marka loo noqonayo waxa weeye waa waktigii nebiga magaalada madiine sal lay slam siday ahayd iyo bii'ooyinka noocaas oo kale tuulooyinka hadda masalan aan guryaha dheer dheerna lahayn guryaha gaagaaban la degan yahay ruuxu markuu aadaamo dabayshu waxay ku dhufanaysaa meel waxoogaa durugsan sm kaasaaba qiyaastu taasi mar halkaasa loo noqonay hadduusan meeshaa meel ka durugsan ruuxuu degan yahay markaasi salaatuljamaaca ku waajibi mayso masaajidka inuu yimaadee meeshiisa dadka la jooga ubuu lud ku tukan ubuu imaamu noqon ururin meeshay ku tukanay saas man hadday guri ku tukadaan hadday banaan ku tukadaan ayb waxaa kaloo xadiidkan laga faaidaysan salaada jamaacada hadduusan ruuxu cudurdaar lahayn oo isagoon cudurdaar lahayn iska tukado salaad male laa salaata laadu waa naafiyo nafyigana waxaa la yidhahdaa asalkiisu wuxuu ku dhacaa calaa xaqiiqati shay calaa daati shay buu ku dhacaa daati shay ama xaqiiqa sharciya adigu ku xambaar hadday suuroobi weydo daati shay in lagu xambaaro nafyiga marka xigto wuxuu ku dhacaya aqrabu lmajaazayn oo calaa sixati shay marka waxay noqonaysaa salaadii ma asaxayso taa haddii la helo qariino ka sarfinaysa waxay markaa ku dhacaysaa calaa abcadi almajaazayn oo kamaal bay markaa ku dhacaysaa kamaal buu markaa nebigu ku dhacayaa xadiiskani marka inayna sixada ku dhacaynin waxaynu ka soo barannay axaadiistii horeo salaaddu inay asaxayso mayna soo baran marka daatadii sharcigee salaadana kuma dhacayso sixatu salaadna kuma dhacayo sooma sixatu salaad kuma dhacayo laakiin wuxuu ku dhacayaa kamaalkii salaada ee waajibka ahaa ayaa isdhimaya wabittaali kamaalkii waajibka hadduu ka tago salaadiisii waa asaxaysaa laakiin aafin wey saas man waana macnaha aanay axaadiista way isugu imaanaysaa inayn salaaddu asaxayso axaadiis fara badan baa kutusayso kuwii aan ku bilownay baabka waxaa ka mid ah xadiidka abu hurayra ee rasulku uri sal lay aslam salaat rajuli maca arajuli adkaa min salaatii waxdahu ruuxu salaad uu la tukaday ruux kale oo iyagoo laba ay wada tukadeen yaa ka fadli badan salaad uu keligii tukaday wa salaatuhu maca arajulayni adkaa min salaatihi maca arajul laba ruux markuu la tukado saddex ay yihiinna waxay ka fadli badan tahay markuu laba ay yihiinoo isagii imaamkiisa bas ay yihiin wamaa kaana akar wamaa kasura fahuwa axabu ila allah mar walbao jamaacadu sii badatana ilaahay waa ka sii jecel tabaaraka wa tacala xadiikaasi axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibn maaja baa soo saaray waana xadiis sugan wey waxay kutusaysaa marka salaadda keligii uu tukaday waa sax waa saxaysaa laakiin waa laga ajir badan yahay axaadiistii kalena waxay noo sheegtay hal darajo inuu ka helay waa xadiiska hore kullu dalika laakiin isma diidayaan inuu aasim yahoo dembiilayahay maadaama jamaacadii uu ka tegey masaajidka inuu dembiila yahay ma diidayso axaadiistii kala sugaysa marka inuu dembiley oo waajib dayacay tanina waxay sugaysaa inay salaadiisii asaxday ra'yiga axmed baa marka sawaabaho asalaatu tasixu maca alimi salaatu lfardi isagoo jamaacadii heli karo masaajidka tegi kara way asaxaysaa laakiin waa dembiile oo ismi iyo dembi ayaa macnaha la socda w man ayb an yiid bn wadi yaziid ibni aswad waxaa laga wariyay anahu isagu sallaa inuu tukaday maca rasuulilahi sal lay waslam salaata subxi subaxa salaadiisa ayuu nebiga la tukaday falamaa goortii sallaa uu tukaday rasuululahi sal lay wasalam salaada subax buu rasuulka la tukaday ninkaas yaziid ibni aswad adiyali falamaa sallaa markuu tukaday rasuululahi sal lay waslam salaadii uu dhameeyo salaaddii markuu ka baxay idaa markaaba huwa nebigu birajulayni laba nin buuba ku sugan yahay laba nin buu si u arkay labadaa ninoo lam yusaliyaa aan tukanin meesha iska fadhiya intii dadku tukanahayo dhan masaajidka iska dhex fadhiya salaaddii hadduu ka baxayba laba nin baaba meesha iska fadhida ayb fadacaa bihi baa markaasuu u yeedhay fajiia waa lala yimidoo waa la keenay bihimaa labadoodii baa la keenay tarcudu ama turcadu tarcudu iyago oo ay ruxanayso gilgilanayso faraa'isuhumaa hilibkalxameedkooda ah, faraaistu waa jamcu fariisa fariisadana waxaa la yidhahdaa waa hilibka kalxanta ee halkan marka garabka hoos looga soo dego laabtana aadan gaadin hilibka halkan naaska korkiisa ku yaala hilibkaasa waxaa la yidhaahdaa fariisaa la yidhahda waana ruuxu markuu isku noxo oo noxo meesha uu ka girgariiro wa labadana macnaha ruuxanayso saa u girgariiras marka labadiina waa isku nexeen talo maxaa laydinku samayn doonaa bay leeyihi waa loo yeedhay haddii lagu yeedho waxa weeyaan wuxuun tilo waay sooma marka waxay la naxsan yihiin dol maxaa laydinku samayn doona turcadu haddii la yidhahdo marka way dhici kartaayo turcadu iyadoo la ruuxahayo ama la gilgilayo faraa'isuhumaa oo waa mabniyu lilmajhuul tarcudu haddaad tidhaahdana waa ruxanaysaa wey oo way gilgilanaysaa faraa'isuhumaa faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay sl lahumaa labadooda wuxuu ku yidhi maa manacakumaa maxaa idiin diiday an tusalliyaa inaad tukataan macanaa la jirankanag war inaad salaada nala tukataan maxaa idinka reebay ha gooni idiin fadhiisiiye qaalaa waxay yidhaahdeen qad sallaynaa waan tukanay fii rixaalinaa deegaankaannagaan kusoo tukannay meeshaan deganayn baan salaadihii kusoo tukannay salaaddanida an soo tukannay aanu saajkanay salaad labaad baan igala tukanayna qaala wuxuu yidhi nabigu sal lay aslam falaa tafcalaa ha samaynina tahyeelina ha samaynina maxaa laga wadaa ha samaynina macnaa waxaa laga wadaa masaajid laga tukanayo haddaad timaadaan ha iska fadhiisanina laa tafcalaa ha samaynina idaa goortii sallaytumaa aad tukataan fii rixaalikumaa meeshaad degantihiin iyo guryihiinna markaad kusoo tukataan uma kadibna adraktumaa aad soo gaadhaan alimaama imaamkii aad soo haleeshaan walxaal lam yusali uusan weli tukanin imaamkii imaamkii oon weli tukanin aad soo gaadhaan fasalliyaa tukada macahu imaamka la surankiisa la tukada maxaa yeele fainahaa ayadu tan imaamka aad la tukanaysaani lakumaa labadiinna naafilatun bay idintahay siyaado waa sunno siyaado idiin tii aad guriga ku tukateenna waajibkii bay ahayd tan aad imaamka la tukanaysaanna waa naafilo iyo sunno siyaado idiin ah khayrna lagama gaalo oo lagama ergo omaa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wallafdu lafdigana lahu axmed buu u meesha yaalla waalaaatu saddexdiina way wariyeen abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja iyo waxaan nasaai wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan watirmidiyu waa saxiixiya kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka alimaam albayhaqi cabdilxaq ishbiili alimaam nawowi fi lkhulaasa albani fi lirwa waxaa kaloo xadiidku uu ku yimid cinda malik fii muwaaihi bilafdin aaar ku yimid wuxuu leeyahay ataytu nabiya fauqiimat bisalaa aswad baa odhanay yaziid bn aswad nabigaan u imid sal lay slam markaasaa salaaddii la akrimay bu fajalastu waan iska fadhiistay falama sallaa qaala lii markuu nabigu tukaday buu wuxuu igu yidhi alasta bimuslimin alasta bimuslimiin war miyaadan muslim ahayn waaga kale waxay leedahay war soomaadan soo islaamin bimacnaa ruux muslimiintiio tukanahaya halkaa iska fadhi ama sheekaysanahaya islaamnimadiisaa shaki ku jirtaa soo ma war ma gaal baa tahay baa miyaadan weli islaamin halkaasaa looga bilaabay markaasaa waxaa hi qultu bala iska badaa rasuul ilah inaan islaamin waan islaamay baa waan islaamay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam famaa manacaka an tusaliya maca annaas haddaad muslim tahay dadka inaad la tukato maxaa kuu diiday gaal baa meelaha iska fadhiiste ah, salaadii la tukanaya gaal baa meelaha fadhiiste maxaa dadka ula tukan weyde maxaa kaa reeba markaasaa waxaa idhi buui sallaytu fii ahlii reerkaygiiyo gurigaygii baan kusoo dhex tukaday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam fasalli maca annaas walow kunta qad sallayta fii ahlika xataa haddaad reerkaa ku dhex tukatay dadka la tuko gooni ah, ha u fadhiisanne ayib saas waa rasuulku uhi sal lay slam xadiidkaa waxaa laga qaadan oo imaamku u keenay salaada waajibka ah salaada waajibka ah in la soo celin karo lisabab waa laga faaidaysa salaaddii adoo tukaday haddana inaad dib ka tukan karto laakiin taa dambee tukanaysa sunno ay kuu tahay baa laga qaada wuxuuna nebigu sidaa ku teliyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markay yimaadaan a'immada ama madaxda salaada waktigeeda kadib dhigaya sida xadiidka abu dar iyo keyrkii wuxuu igu yidhi buu i nabigu sal lay sl abudar baa odhanaya kayfa anta ida kaanat calayka umaraa yu'ahiruuna asalaata can waqtiha wa wayumiituuna asalaa darow maxaad samayn doontaa markay yimaadaan niman madax ah oo salaada waktigeeda kadib dhigaya salaadiina dilaya seed yeeli doontaa buu ku yidhi markaasaa waxaan idhi bu famaa ta'murinii ya rasuula allah maxaad igula talinaysa maxaan yeelaa seen yeelaa markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay aslam salli salaata liwaqtiha salaad la dibdhigahayo waktigeedii laga dibdhigayo ha sugine waktigeeda adigu ku tuko meeshaadana ku tuko fain adragtaha macahum haddaad markaas soo gaadho salaadaadii horaad u tukato waktigeedii baad ku tukatay iyagoo tukanaya haddaad markaa u timaadood soo gaadho fasalli fainaha laka naafila iyagana la tuko taa dambe marka sunnay kuu noqonaysa muslima wey masaajid fara badan baa mushkiladaas ka taagan tahayo khaasatan masaajidda qoladan xanafiyadii gacanta ku hayaan lanna axnaaftu salaada laba salaadoodba way dilaan salaada subax way dilaanoo waa kaan soo marnay soo garanaysaa asiruu bisubxi xadiikaasi deliishadaan waana kasoo jawaabnay sooma salaada casarna way dilaanoo waxayba rumaysan yihiin imaamkiiyo siday qabaan salaada subax waxayba soo gashaaba idaa saara dillu kulli shayin milayhi dillu ida kaana salaada casar waxay soo gashaa idaa saara dillu kulli shayin milayhi xilli dambe bay soo gashaa bay qabaan labadaa salaadood marka way dilaan dadka marka kuwaasoo kaleeto la joogo aan meel kalena heli karan nabigu sal alay wasalam qoladuu ka talinaya waa qoladaasoo madaxda iyo ilan waktigii hore umarada iyo madaxda dadka tujin jiray imaamka haddii masaajidka madhab dabadhigaya dibdhigaya hadduu jiro salaada waktigeeda adiga ha ka dibdhigin meeshaada ku tuko markaa macduur baad haddaad soo gaadho masaajidkii timaada oo tukanaya hagdaba daba fadhiisaninoo gooni u fadhiisanine la tuko taa dambe maxay kuu noqoni taa dambe salaadii soo celisay maehe naafiliy sunay kuu noqonaysa maxaa la ilaalinaya marka waxaa la ilaalinayaa muslimiinta wada jirkooda iyo midnimadooda lanna waxa wey haddaad goonidaa isaga fadhiisato qolaa laga yaabaa inay kula soo fadhiistaan khilaafbaad muujin khilaaf haddaad muujisana su-aal baa ka iman war ninkan muxuu aha maalin kasta marka la tukanaya halkaa iska fadhiisa waa shaaficiyo gurigiisu kusoo tukada soo dadkii su-aalo bilaabi maayaan khilaaf baad abuuri marka wlkhilaafu shar wlkhilaafu shar la tuka dadka saas u leey gurigaaga salaaddii waajibka ugu soo tuko haddaad timaadana markaa la tuko saasuu nabig ku talinay salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin abwaab salaati iljamaca xadiidkan hadda waxaa loo keenay waxa weeye in ruuxu isagoo sunno tukanaya isagoo sunno tukanaya inuu ku daba xidhan karo ruux waajib tukanaya yacni sixatu salaati almutanafili waraaa almuftarid ruux imaamkaagu waajib buu tukanaya adiguna sunna tukanaysa salaadiinu ma isku asaxaysa mise niyadu inay mid noqoto farad iyo farad noqotaan laazim ah laazim ma ah laazim maah wahada ra'yu jamaahiiri lculamaa saas way macna waxaa kaloo iyadana saxo cagsi ah salaatu lmuftarid wara'a almutanafil ruux salaad sunna a ah tukanaya baa imaam kuu ah adoo waajib tukanayana waad ku daba tukanaysa ayaduna waa sax cala araajix waxaana kutusaya xadiikii saxiixaynkii keyrkood min xadiidi mucaad ibni jabal nebiguu la soo tukan jiray soo ma markaasuu intuu nebiga salaadiisa la soo tukado uu masaajidka jamaacadiisa iyo xaafadda imaan jiray markaasuu dadka tujin jiray inau tegi doonana waa u malaynaya mucaad marka salaadda uu dadka tujinayo isagu sunnu tukanaya soo ma ilan salaadiisii waajibkeed nebigu la soo tukaday salaaddii isaga waa sunnu dadka ku daba xidhanna maxay tahay waa faradkoodii waajibkoodii bay tukanaya cala araajix marka waxa weeye mutanafilka inuu muftarid ku daba tukadana waa cagsiguna waa sax cagsiguna waa sax waana sida daliil kutusay manaa sidaas u daliishaday intaynaan ka gudbin xadiidkan ziyaada jirta daara quطni iyo keyrkii ay soo saareen oo odhanaysaa waliyajcal ilatii sallaa fii beytihi naafila salaadii aad gurigaaga ku tukatay ka dhig mid sunno ah xadiidkanina muxuu ina leeyahy fainahaa lakumaa naafila fainahaa tan dambaa laga hadlaya sooma siyaadadaa marka ka dhigaysa salaada sunnadaa tii ay guriga ku tukadeen waajibkoodana ka dhigaysa middan ay imaamka la tukadeen ziyaadadaasi waa shaaza waana daciifa ma sugna asawaab waxa weye riwaayaadka raajixa waa kuwa odhanaya tii ay horay u tukadeen baa waajibkooda ah tan dambay dib kala tukanayaan imaamkan dib dhacayna waa naafilay u tahay riwaayadaasa xoog badan sidaasana sawaaba ama riwaayadan kale hadda sheegay daarqudni soo saare waa riwaaya shaadda waxaana shuduud ku xukumaya alimaam daaraqutni ibnu jawzi alimaam zaylaci iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waa shaadda aan sugnayn wey waxaan xoojinaya xadiidkii abudarda hadda aan sheegayno fainaha laka naafila midda naafilada waa midda dambe ilan waajibkii horu ruuxu u tukaday macnaha ayb wa can abi hurayrata radi allahu canhu rasuulku wuxuu yidhi inamaa jucila waa uun la yeelay alimaamu imaamkii waxa uun loo yeelay wax kale ma ahee liyutama in lagu daydo bihi isaga ay liyuqtada bihi in la raaco lagu daydo ayaa imaamka loo sameeyey ee faidaa goortii kabara uu takbiirsado fakabiruu takbiirsada allahu akbar markuu yidhahdo salaada ku galo gadaashiisa allahu akbar dhah usalii farada fulaan meesha kuma jirto faidaa kabara bay ka bilaabatay salaadu usalii axaadiista laguma hayo marka faidaa goortii kabara allahu akbar uu yidhahdo salaada ku galo fakabiruu allahu akbar dhah walaa tukabiruu hana takbiirsanina xataa yukabira ilaa uu takbiirsado allahu akbarta markuu yidhahdo salaada galo ka dambeeyo oo markaa kadib allahu akbar dhah salaada gala waidaa goortii rakaca uu rukuucana farkacuu rukuuca walaa tarkacuu hana rukuucina xataa yarkaca ilaa uu isagu rukuuco ilaa uu rukuuco oo isagu si fiican u rukuuco ha ka hormarina hana raacino ha garab ordina waidaa goortii qaala uu yidhahdo samica allaahu liman xamida samica allaahu allaha maqlo ha aqbalo liman cidda xamidahu mahadisay sidaa markuu yidhaahdana faquuluu waxaad tidhahdaan rabbanaa rabbiganow laka adiga keligaa buu kuu sugnaaday alxamdu mahadda iyo ammaantu waidaa goortii sajada uu sujuudana fasjuduu sujuuda walaa tasjuduu hana sujuudina xataa yasjuda ilaa uu isagu sujuudo ka dambeeya sujuudana waidaa goortii sallaa uu tukado qaa'iman mid taagan isagoo ah fasalluu tukada qiyaaman idinkoo taagan waidaa goortii sallaa uu tukado qaacidan isagoo fadhiyana fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya ajmaciina dhammaantiin la fadhiisa waxa wariyey abu daawuud baa wariyey wa haadaa kana lafduhu waa lafdiga abu daawuud wey wa aslu xadiidka asalkiisuna fi saxiixayni buu ku yaalla buhari muslim xadidka asalkiis soo saaray laakiin lafdigani waa lafdiga abu daawuud barafkiisa ziyaada la socota xadiidka qaybtiisa dambe amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar miyuusan ka baqayin ruuxa imaamkiion soo toosin soo toosaya in madaxiisa loo bedelo loo rogo madax dameer miyuusan taa ka baqaynin yani halis buu ugu jiraa kadalika waxay soo saareen bukhaariyo muslim min xadiidi caaisha axaadiis badanoo macnaha la mid ah xadiisku marka wuxuu faa-iideyn calaaqada ka dhaxaysa imaamka iyo ma'muumka wuxuuna inoo faa-iideynaya afcaasha daahirka ah afcaasha daahirka ah in ee muuqata in loo baahan yahay ruuxa ma'muumkii inuusan imaamkiisa ka hormarin garab ordinna waxaa la rabaa inuu ka dambeeyo saas man yacni waxaa kale jira musaabaqa iyo muqaarana musaabaqaduna waa ka hormarid muqaaranaduna waa garab ordid rukuucdii hal mar baad wada gasheen sujuuddii hal mar baad isla gasheen hal mar baad isla foorarsateen hal mar baad allah kor isla dhahdeen labadaaba lama ogola waxa la ogolyahay waa mutaabaca mutaabacaduna waa ka dambayn inaad ka dambayso rukniga markuu gala kadib aad ka dabagasho saas man ma rukuuc ha noqdo ama ictidaal ha noqdo ama sujuud ha noqdo ilaa saxaabadu waxay leeyihin ridwaan ullahi calayhim sujuudda waxaanu u hooban jirnay markaanu aragno nebigoo wejiga dhulka saaray oo sujuuday markaasaanu anagu hooban jirnoon aadi jirnay saasmaimaamku marka in laga dambeeyo imaamka hadduu ruuxu ka hormaro a'imo fara badan waxay qabaan salaadiisu inay burayso inuu aasim yahoo dembiilo yahayna shaki kuma jira iyada leanna xadiidka aakhirkiisa waciidka ku yimid baa kutusiyo amarkana wuu jebiyey xadiiska ku yimid iyo nahyiga labadaba aakhirka xadiidkana waxaa ku yimid inuu halisba ugu jiro madaxiisa in madax dameerba loo badela marka waa waciid shadiid a ah wey oo kutusaya taxriim kutusaya inay xaaraam tahay in imaamka laga hormaro man xadiika intiisa kale marka ishkaaliye ma leh meesha dambe ee uu leeyahay waidaa sallaa qiyaaman fasalluu qiyaaman waidaa sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman ayadana ishkaali male imaamkaagu markuu taga imaanaysta laakiin meesha dambe waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan ajmaciin imaamkaagu hadduu fadhi ku tukanayo fadhi ku tuko idinkoo idin fadhiisa qaybtaa dambe ayaa ishkaaliye fara badan ku jirta xadiikana sababtu ka yimi waxay ishkaaliyada ku jirta manaa khilaaf baa ku jira isagii xadiiskan marka la fiiriyo xadiikana sababtu ka yimi waxay xadiidka caaisha buu sugan yahay oo waxay tihi ishtakaa rasuul sal lay wasalam nebigaa xanuunsaday xanuunku waxay ahayd nebigu lug buu ka murkacday lug buu ka murkacday markaasuu masaajidka gaari kari waayey guriguu ku tukan jiray marka ayb fadakhala calayhi naasu min asaxaabati yacuuduunahu nebiga guriga fadhiyo oo lugtii ka murkacan oo kicila ayay saxaabadii soo booqdeen qaar ka mida saxaabadu fasallaa rasuululahi sal lay slam jaalisan markaasuu nebigu fadhi ku tukaday fa fasalluu bisalaatihi qiyaaman salaadii nebigay ku daba xidheen laakiin iyagoo taagtaagan nebiguna waa fadhiya faashaara ilayhim an ijlisuu wuxuu nebigu u ishaaray fadhiista gadaashiis ah, taagay soma taqriban saasuu ku yidhi ah, faiista ishaar ila salaad buu ku jiraayo fariista ma dhihi kareen afka kama dhihi kare laakiin ishaaru ku yidhi nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh markaasay fadhiisteen ayagoo fadhiyay salaaddii wada dhammaysteen markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam markuu salaaddii ka baxay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi ah, imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydee siduu yeelo uun yeela hadduu fadhi ku tukadana fadhi ku tukada Ah, marka xadiika sababta ku yimid kaasu ah man min xadiidi jaabir bn cabdillaahi buu sidoo kale muslim soo saara wuxuu yidhi nebigaa xanuunsaday markaasaanu gadaashiisa ku tukannay isagoo fadhiya abuubakarna uu dadka maqashiinayo takbiirtiisa markaasuu na soo fiiriyo na soo minicsaday annagoo taagtaagan markaasuu na amray inaanu fadhiisanno waan fadhiisannay annagoo fadhinaan salaaddii la dhammaysanay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay waslam in kidtum aanifan latafcaluuna ficla farisa waruum waxaad sigteen buui mar dhow inaad samaysaan furus iyo ruum falkoodii kale waxay samayn jireen oo kale maxay sameeyaan yaquumuuna calaa muluukihim wahum qucuud boqoradoodiiyo madaxdooday isdul taagaan ayagoo madaxdii fadhiyaan madaxdoodoo fadhiya cibaado ay caabudayaan iyo weynayn daraaddeed madaxdu fadhigay dad ku qaabishaa dadkuna waa inay taagtaagnaadaan say u taagan yihiin dadku markay intaa gutaan bay insiraafayaan ayaguna waa fadhiyaan waa arrin aan la ogolayn sooma Ah, markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam falaa tafcaluu ha yeelina idinku sidaa fadhiga ina imaamkiinuna fadhiyo idinkuna taagnaataan ha yeelina i'tamuu bia'immatikum imaamyadiinna ku dayda fain sallaa qaa'iman fasalluu qiyaaman hadduu taagni ku tukada taagni ku tukada wain sallaa qaacidan fasalluu qucuudan hadduu fadhi ku tukadana fadhi ku tukada la fadhiis saasuu nabig uri salawatu rabbi wasalam aleh xadiidkaasi macnaha uu faa'iideynayo imaamkaaga hadduu fadhi ku tukanayo inaad la fadhiisan ah waa madhabka imaamu axmed caleyh raxmatullah alimaamu axmed baa wuxuu qabaa imaamku hadduusan kici karin oo macduuriya waa curyaan maalan curyaan baaba dadka tujiyaba ila dadka wuu tujin karaa ama ma ahe cillo kalaaba ku timidoo ma kici karo imaamna dadkiibuu u yahay wuxuu qabaa imaamu axmed dadku fadhi bay ku tukanayaan xataa iyagoo istaagi kara imaamkooda inay raacaan oo fadhi kula tukadaan aimada kale waxay qabaan ayagu xadiidkani waa mansuukho waxaa nasakhay xadiid inoo soo socda waa laga dambeeyey mar horay ahay taasi bay dhaheen xadiid ka dambeeyey baa jiroo nebigu markuu geeriyoonayey oo xanuunkuu ku geeriyooday uu hayey waa kii dadka abuubakar ha tujiye yiri abuubakaroo salaadii ku jiro dadkii tujinaya nebigu wuxuugaa fudayduu dareemay markaasuu soo baxay wuu soo hormarayoo markaasuu abuubakar meeshii dadku tujinayay buu yimid abubakr dhankiisa bidixda abuu fadhi salaadii marka nebigaa dadka tujinaya abubakar badna nebigu dhanka midigtaa ka taagan yahay takbiirta nebigu uu qaadaya abubakar markaasuu dadka gaadhsiinaya ila nebigu waa xanuunsanaya ma gaadhsiin karay marka nebigo imaama waa fadhiyaa dadkanoo wada taagan yihiinoo ma'muumiintu salaada taagni bay ku tukanayaan see lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinaya xadiidkaas anuu ku geeriyooday ku yimidna waxaa laga wadaa imaamka haddii intuu salaada ku jiray ay ku timid xaalad uu la fadhiistay oo fadhi kuma bilaabin salaada laakiin intuu salaada ku jiray baa waxaa ku timid xaalad keentay inuu fadhiisto oo taagnidiibu ku wadi kari waayo markaasuu salaada dhexeedii fadhiistay salaadiisa taagni baa lagu wada bilaabay xaaladaasoo kale hadday tahay fadhigiisa lala fadhiisan maaye salaada taagni baa lagu wadanaya mamuumiintu ku wadanayaan isaguna fadhigu ku tujinaya waana xadiidka waxaa waafaqsan ku yimid nebiga sal ly wasalam xanuunkuu ku geeriyooday lianna salaada taagni baa lagu bilaabay soma salaada taagni baa lagu bilaabay nebigu dibbuu ka yimi soma salaadiio lagu jiruu yimid markaasuu fadhiis xaaladaasoo kale hadday tahay waa saas haddiise imaamkaagu uuba salaada fadhi ku bilaabo markaasi waxaa haysta xadiidka odhanaya waidaa sallaa qaacidan fasalluu qucuudan waa lala fadhiisanaya fadhi baa lagu tukanaya markaa sidaasuu xadiidku tafsiilka in la geliyo bay muxaqiqiinta qaarkood marayaan labada xadiidkana macnahaasa isugu imaan karaa kaana in xaalad lagu xambaaro kanna in xaalad lagu xambaaro oon midna meesha laga saarin nasigana wax daliilo cad looma hayo man sidaas weya ama xadiidka qaybihiisa kaleeto iyo axkaamtiisa kale waa soo marnay keliya wuxuu u keenay imaamku inuu yidhaahdo imaamka in la raacayo yani xaafidku inuu la yidhaahdo imaamka in la raaco salaada lagu raacayo waa laazim lamana khilaafi karay wa can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku ra'aa wuxuu arkay fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda wuxuu ku arkay taauran dibdhicid taauran dibdhicid ogaa ah, waay kale say leedahay wuxuu arkay qowman fii mu'aharati lmasjid rag xaggaa dambe masaajidka fadfadhi jooga oo aan salaadiiba xagga horeba danaynaninba xagga dhambay kaga soo xidhano meelahaasa iska soogsoogyo xagga horeba dan weynba kama leh rag noocaaso ah markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam taqadamuu soo hormara oo fa'tamuu bii igu dayda intaad xagga hore timaadaan igu daydo waxaan samaynayo fiiriyo iga raaca igu raaca waliya'tama ha idinku daydo bikum idinkana man bacdakum dadka idinka dambeeya idinkana qoladaa idinka dambaysa ha idin fiirsadeen idinkuna aniga ifiirsado igu dayda nabig sal ly slam rawahu muslim baa wariy xadiidkaas waxaa laga faaidaysanun yani itamuu bi iraaca aniga imaamka in la raaco oo aan laga hormarin bay faaideen inta waxa lagu raacayana waxa weye waxa lagu raacayo waa afcaash culimada qaar baa saaqaba wixii la akrinayo imaamka in looga dambeeyaaye wax kutusaya ma jarilen laakiin riwaayadii muslim waidaa qara'a faansituu soo maaha markuu wax akrinayana dhegaysta ayib adiga waxa weeyaan salaada afcaasheeda iyo aqwaasheedu waa laba waxna way muuqdaanoo imaamkii waa la arkaa wixii la arkayee muuqda ama la maqlayo waa in imaamka laga dambeeyo wixii laakiin qarsoon oo si qarsoodiya imaamku u akrinaya ama u samaynaya markaa muuqanin oon dadku aynan arkaynin laazim kuma aha inay uga dambeeyaan lianna haddii lagu kalifoo layidhaahdo ha ka hormarina ama ha garab ordina waa takliif ma lamaba kari karaba kaan ku garanaynaa inuu akriyo maalan salaaddu waa salaad sirriye ah miaal ahaan salaaddu waa salaad sirriye ah imaamkii faatixadii buu akrinaya suuradna buu akrinaya adigana inaad akhriyo hartaa sooma haddii lagu yidhaahdo faatixada imaamka kama hormari kartid markuu faatixada akriyo kadib adugu akri oo suuradda markuu akriyo kadib akri keed ku garan inuu faatixadii dhammeeyey seesta ku garan inuu suuraddii dhameeyey miyaad garan kartaa taas marka lagugu kalifi maayo taa iyada imaamka in lagu raaco looga dambeeyo layskuga kalifin maxaa yeele maba muuqataba wixii muuqdaan laga wadaa ila arkayo man wacan zayd ibni haabitin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ixtajara wuu qowladaystay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu qowladaystay oo qol ka dhigtay xujratan qol oo mukhasafatan darin lagu wareejiyey mukhasafadu waxaa laga wadaa yani waxa weyaan darinta galaha laga sameeye galaha ama cawda laga sameeyey markii lagu wareejiyo shayga oo lagu asturo baa la yidhaahdaa xujratun muasafa xujratun min mukhasafa waxaana laga keenay sacaf waxaanay dhahaan muxuu ahaaye sacafu nakli caleenta timirta caleenta timirta caleenta timirta macnaa waa waa laamaheeda wa innaga booska taqriban waxaa nugu jira geedkan dheerdheer inta badan webigii ka bax muxuu ah cawda gelahan dheerdheer laga gooyo kaas wey ah, kaasaa lagu wareejinayaa kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa xujratu mukhasafa ah, geeskii qoonna mi qoonna baarka ah, baarka kaas wey ayib ixtajara rasuul lahi sal lay slam nebigu wuu qowladaystay xujratan qowlad ama qol mukhasafatan oo macnaha waxa weeye galal lagu wareejiyey ama caw fasallaa fiiha markaasuu nebigu ku tukaday waa masaajidka dhexdiisa ayb fatatabaca waxaa raacraacay oo dabagalay ilayhi xaggiisa rijaalun rag rag baa u dhukusay oo raadraadiyey oo dabagalay salaadiisii markaasay soo heleen isagu meel qowlad yaroo meeshana ku tukanay wajaa-uu weyna yimaadeen yusalluuna ayagoo tukanaya bisalaatii nabiga salaadiisa xagoo kale kaga xidheen ah, alxadiia akmil xadiia xadiika dhamaystir iska soo gaabiyey sooma xadiisku waa kii dee salaadii salaadihii taraawiixdii dhowrkeedan ku daba xidheen soo garamaysa soo marnay kii wey macnaha wa fiihi xadiidkaa dhexdiisa waxaa ku sugan afdalu salaati almar'i ruuxa salaadiisa ta ugu fadli badani fii beytii gurigiisa dhexdiisay ahay ila almaktuubata salaada waajibkaa mooye muttafaqun caleyhi buhari muslim waa soo saar ayib xadiidkan wuxuu u keenay imaamku laba masalo masalada koobaad imaamka isagoo meel kaa qarsoon isagoo ku jira in lagu xidhaayo salaad waa asaxaysa muhasafa limaada lianna qowladda nebigu uu ku jiraay soo qowlad xidhan maa saxaabadu mayna qowladiiyo qolkii ugu gelina ayagu masaajidkay salaada la istaageen asaguna meeshaa qowladaabuu ku jiraayo darintu ku wareegsanta soma marka imaam kaa yara qarsoon laakiin aad la socon karto salaadiisa waa lagu xidhan karaa saas man muhimaddu waxa weeye inaad uun raaci karto oo la socon karto unbaa muhim ah waxay isla waafaqseen culimada badankood qabaan hadday hal dhismo iskula wada tukanayaan kor iyo hoos hal dhismo hadduu isleeyahay salaaddu waa asaxaysaa bile dhismihuuse hadduu kala go-an yahay imaamkiina aadan arkaynin dad ku xidhanna aadan arkaynin sawdka basta aada maqlayso kudayashadu markaa ma ansaxaysay u badanya laanna markaasoo kale waxaad ka dhigantahay nin telefishinka salaad ku xidhan kale soma makaad ku xidhani salaada salaadii waa kaa hor muuqataa sawdki maqlaysaa wax soconaya maaha wabitaali guryahaasay qaarkood suuqa agtiisa qaar baa masaajidkaga xidha salaada xagga meelahaas iska dhiganaya dad imaamkii uma jeedaan dadkii imaamka ku xidhnaa ma arkayaan hal dhisma kuuma wada tukanahayaan meelahaasaa la xidhan waxaa la maqlaya un makarafoonka allahu akbar hal dhisma hadday ta way ka duwan tahay beli adigu masalada saasoo ka wadaayo imaamka inay mutaabacadiisu suuroobayso unbaa muhima ama isagii arkayso ama dad arkaya arkayso ama dhismuhu halmid yahay sidaas masalada labaad ee xadiidka laga faa'idaysanayo waxa weeye salaadaha waajibka ah masaajiddaa u fadli badan laakiin salaaddu hadday sunno noqoto waxaa u fadli badan in guryaha lagu tukado salaadaha waajibka ah masaajidda u fadli badan ayib xadiis macno badan baa macnaha kutusayso guryaha in salaada qaar laga siiyo waa laga maarmaan xadiiska cabdulahi bn cumar radi allahu canhu ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tattakhiduuha qubuura guryihiinna salaada qaar ka mida siiya oo yeelow ku tukada guryahana xabaalaha ka dhigina xabaalaha ka dhigina buhari muslim baa soo saaray xabaal baan lagu tukanin garo xabaal baan salaad lagu tukanine gurigaagii haddaan laguba tukaninba soo xabaal maa waxaase cajiibaba xabaalihii baynu ku tukan guryihiina ku tukan xabaanihii baa salaad lala aaday guryihiina salaadihii waa laga xirmaaniyey abu hureyra wuxuu warinaya sidoo kale xadii marfuuco nebigu sal lay slam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira guryihiinna xabaalaha ka dhigina ina shayaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara shayaanku wuxuu ka cararaa guriga lagu akhriyo suurat lbaqara guriga lagu tukadee lagu cibaadaysto shayaan waa ka cararaaye xabaalahana wuu galaa wey meel aan cibaado lagu haynin shaydaan baa degan shaydaanku marka guryaha ka saaro cibaado kaga saaro suuratulbaqara iyo cibaado iyo aayatulkursi iyo kaga bixiya bal xadiidka abu hurayra sugan oo muslim soo saaray mahalu lbeyti aladii yudkaru allahu fiihi waalbeyt aladii laa yudkaru allahu fiihi mitla alxayi waalmeyit guriga ilaahay lagu xuso dhexdiis iyo guriga aan ilaahayba lagu xusin waxay ka dhigan yihiin sidii noole iyo bakti oo kale guri bakti ah iyo guri nool bay ka dhigan yihiin marka in salaadaha sunnada qaar ka mida guryaha lala aado oo guryaha lagu tukado saasayna ku fadli badan yihin masaajidana salaadaha waajibkaaba ku fadli badan sidaasi waa sida qaalibkii caamka istinaa'ad baase jiri kara hada bilahi towfiq wsal allahuma slm cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi